الرحمن الرحيم aadaakani baabu tajwiid tajwiidka baabkiisi weeyaan iyo maraatibihi maraatibtu tajwiidku iska dah tajwiidku waa magac hore weeyaan cabdullaahi bin mascuud baa wax ku dhawaaqa ugu horreeya baa la yihi magaca tajwiidku xagga luqada waxaa lagu dhahaa qurxin jawada yujawidu tajwiidan wuu qurxiyey oo bimacnaa mid quruxsan buu ka dhigay yujawidu wuu qurxinayaa tajwiidan qurxin waa luqada carabiga markii la yidhaaho ama istilaaxu lquraa quraada istilaaxeeda waa xaraf kasta oo la siiyo xaq uu iska leh xaqaasoo makhraj iyo sifaba ah makhrajkiisa iyo sifadiisa waa in si kaamila loo siiyo iyadahoo wax isdhib ihiyo takaluf ihi uunan jirin wax qardajaaxiga inaan oran jirin adoon isku dhibaynin waddo aan lagaaga horeynin waddo aan lagaaga horreynina aan jeexanaynin waa inaad kolka maaragtay silaa xarafka aad ku siisay sifadiisa iyo makrajkiisa marka tamarada laga helayo fadhiga tajwiidka barashadiisa waxaa weeyaan qur-aanka in la saxo tajwiidka marka waxaan u kala qaadahaynaa cilmi iyo camal camalku isagu waa farducayn qaari kasta iyo qaariad kasta oo muslim ah ayuuna farducayn ku yahay oo meesha maaragtay kolkaa wuxuu ku noqonayaa in xuruufta makhaarijtiisa la siiyo sifaaddiisa la siiyo nin oo qur-aan farta saara farducayn bay ku tahay inuu tajwiidiyo lanna sidaa salaada oo kale weeyaan salaada farducayn weeye qaab in loo tukadaana farducayna qur-aankana in qaab loo akriya aya farducaynaba kolkaa kuu noqonaya maalan salaadda haddaad qibla dabadeed ula sii jeedsato may suurtoobi la qur-aankana siduu nabi maxamed u aqriyay inaad u aqriyin la waa inaad kudha sidii u aqrido sidii waa inaad u tukato sidii waa inaad u soomto waanmajara ayb marka tajwiidku waa icطaau kuli xarfin ma yastaxiquhu min mahrajihi wa min gayri tacasufin walaa kulfa marka sheekhu wuxuu ku yidhi tajwiidka iyo maraatibtiisa baabkiisi weeyaan maraatib buu iska leh tajwiidintaadu aada qur-aanka tajwiidisaay waa waajib sii waajib ah habtun habtun iqatun iqatun soo maaha waa tawkiid waa waajib waajib ah waa tawkiid haddaadan qur-aanka tajwiidinin adigu mudribaad ma daliil sheekh inaan ku dambaabahayo qur-aanka haddaana tajwiidinin ma daliil daliilku waxaa weeyaan rabbigay wuxuu ku kalifay uu ku waajibiyey insaanka tajwiidinta oo wuxuu yihi ratili اqur'aana tartiila ratil waa amar som qur'aanka tartiili tartiilin tartiilintu waa maxay waa makhaarijta xuruufta ood siiso iyo waqfiga iyo ibtidaa ood hagaajisu kolkaa maaragtay ku noqonaya waratil اqur'aana tartiila ayaa u daliilay inay tajwiidintu waajib tahay waajib marka maxaa la yidhaha shayga haddii lala yimaado ajri laga helay haddii laga tagana dembi lagala kulmay salaadda haddaad tukato maxaad ka heli ajri sooma haddaad ka tagtana waad ku dambaabi dee waajibkaasaas qur-aanka haddaad tajwiidiso ajri baad ka heli haddaad ka tagta tajwiidintiisana waad ku dambaabaysa tajwiidku marka waa maxay waa inaad siisa xaraf kasta waxa uu muddo si dhimrin ah kulligeenna aad ku siiso adoon dhib af soomaalka markaad ku hadlaysa af soomaalka muku dhibaa xuruufta af soomaalka soo xaqeeda ma siisid adiga oo maaragtay aan kulfi iyo mashaqo midna wara ku jirin nafsa shay markaad qur-aanka aqrinayso iyo markaad af soomaalka aad ku hadlayso waa inuu abeecadaadu isku mid tahay saad af soomaalka u qur-aankana u suuna kuu dhibahaynin qur-aankuna yuuna kuu dhimin bay kolka ku noqonaysa waa inaad xarafka si sameeya ku bikulli lufin waa inaad usiiso qaariinta wuxuu u ziyaadinayaa tajwiidku wanaag buu ziyaadinayaa carabka maaragtay kolkaa qaari'iintana wuxuu ka ilaalinayaa laxni ruux hadduu qiraa'ada barto maalan wuu mujawid yahay hadduu khudbo fuulo khudbadiisa waad ku macaansanaysa lakiin ti ruuxaan qur-aanka aqoonin haddii uu khudbada fuulo waad nacaysa qur-aanku wuxuu leylaya carabka ninba ninkuu ka badsado ayuuna ka carab fiican yahay bay kolka ay ku noqonaysa ninba ninkuu qur-aanka ka badsada ayuu ka laxni yarya ogaanteedalaha walaa yucawidu lisaana allaxna tajwiidkuna kolkaa uga caada dhigi maayo lisaanka ee laxna laakiin tii dabdiga ugu koreeya ee tajwiidka lagu gaari karaya waxaa weeyaan tikraar kow carabka waa inaad ku celceliso na waa inaad ka dhegaysato ood ka daba hadashay kolkaad ereyga khalado waa inuu isagu kugu dhawaaqo oo deetana sidii uu yiri aad ka daba tida labada arimood baa kolkaa maaragta ee lagu gaadhaa tajwiidka haddii uu sheekh kasta uu kaa dhagaysta laakiin imsega adduunka calaacalka ugu badan wuxuu marayaa arday baad dhisi markaad dhisto isnaadkii baad dhisin markaa isnaadkii siiso halkiibuu kusii daynayaa qur-aanka sano iyo laba markuu joogo kabacdi waxaad arkaysaa isagii oo mubtadi ah marka isnaadkii miyaad kaga noqon mise kagama noqonaysid bay culimmada isweydiisaa iyo kolkii wuu saxnaay seed kula noqon iyo eega ma saxnay seen ugu dayn waa masalo laysku haysto lagama noqon kara laakiin tii kolkuu maaragtay an yaclamuu makhaarij alxuruuf ibnu jisar markuu leeyahay wax badan buu arkay ogaanteeda la shayga waa in la daa'imo ayuu kolkaa ku noqonaya waa inaad tikraar weligaa qur'aan waxa lagu gaadhaayo waa tikraar codka quruxda badan waxa lagu gaadhaayo waa tikraar codka quruxda badan waxa lagu gaadhaayo waa tafsiir waxa ma aragtay kolkaa tasiixa qawgaa lagu gaadhayo waa tiqraar hal maaliniyeyna ku marin ilaa haddii ay ku marto qur-aan badan waa inaad aqrido waad dhismahaysaa marka in haddaad aqrido oo shaksi yaqaano aadan u hoos fadhiisanina wax alla waxay qiraa'adaasi ku qabanaysaa ma jirto labadan arrimood midna waa inaadan kolkaa ma aragtay aadan dayicin bay ku noqonaysaa riyaadat iyo talqiin labadaa kama maarmahayo tajuudka ayuu kolkaa ku noqonaya marka qur-aanka waxaad ku tajwiidisaa tartiil iyo xadri iyo tadwiir saaxiibka saasuu sheekhu ku yidhi meesha tartiilka uu ka yidhi sheekhu waxaa fiicneed isaga yidhaaha taxqiiq leanna sida aan nashirka ku gaari doono ayibatu nashr kolkaa ma aragtee tartiilku waa masale caama weeyaan xadrigaa u baahan tadwiirkaa u baahan taxqiiqaa u baahan ee darajadu waa saddexun taxqiiq waa xalaqada kolkaa dhegaysiga ta lagu aqriyo weeyaan ayar xaraf kasta in xaqiisa la siiyo sida faraha badanna qiraa'ada sheekh ayman ayaa quraada oo kale haddii aan soo qaadana taxqiiq bay ku salaysanta waa baii xaraf kasta in si kaamil ah loo soo bixiyo oo kolkaa ma aragtay wuxuu ku noqonayaa sidii uu kusoo bixi lahaa sida ugu weyn loo soo bixiyo taas kolkaa haddaan af soomaalka eeg maalan aan kuugu miaaliyo waxaan ku hadlahayaa qiraa'o baiiha iska fiiri oo tan maaragtay kolkaa lagu odhanayo taxqiiqa ah waxay kolkaa ay noqonaysaa warkaalay warkaalay soo ma arkaysa saas weeyaan taqiiqu waa inaad xaraf kasta sidiisa aada u buuxiso tadwiirkuna muxuu noqonayaa warkaalay warkaalay xadirguna waa maxay warkaalay ma arkaysa saas kolkaa ma aragta warkaalay warkaalay warkaalay wakaa xadirgi iyo taxqiiq iyo duurkiisa kolkaas ku kale noqonaya sabiil adigaa madna xadir ku hadla luqo oo dhan baa noocaas saas kolkaa ku noqonaya marka qur-aanka waxaa lagu aqriyaay waa saddexdaa darajo kolkaa ku noqonaya taxqiiqu waa xuruufta ood si waaweyn aad usoo bixiso xaggee joogtaa ma arkaysaa xaggee joogtaa waa saas kolkaa maaragtay ku noqonaya waa taxqiiq waa inuu ilmaha yari kaa hoos yidhah oo oh, xagee hadduu ku yidhah ama xagii uu ku yidhah waa inaad war xageedha aad ku tira ma arkaysa oo wii wa weyn isagoo ah, ka lar weyn waa inu kusocdo saasuu taqiiqu noqonaya waa waxaa kolka maarata ay ugu fiican tahay meesha waxbarashada taan baa wax lagu dhegeystaaba khaasatan khatmada markay tahay shaksigan ah ay u horeyso taan waa in lagu dhegeysto oo loo fadhiisto xarafka u dambeeyuu ku istaagayo iyo qaabku ugu istaagay waa in maaragta meelaha laga fiiriyo ayay kolkaa kuu noqonaya xadriguna taraawiixda oo kale ayuu ku fiican yahay sida faraha badan waxay quraadu ay leeyihiin nin isagu wuxuu yaqaanaa taxqiiqa un midna tadwiirka un midna xadriga un midna saddexdaba isku darsaday ka ugu fiican ka saddexdaba isku darsaday welibana ninku haddii uu xadriga markii uu joogo tajwiidka boqol boqol uu keeno waa naadir sida lagu helay waa kowkowga weya kowkowga wey ninku isagoo xadri akrin haddana xuruufta wixii oo dhan inuu siiyo weligaa iska dhowrinaa taxqiiqun akri markaad keligaa tahay xadriga sanka u geli ardada marmarka ka dhegayso kolkayna ma aragtay kolkaa uunan ahayn tasixiyo nooca kaga dhegeysa akhriya kudha kulaybi tadwiirka waa sida oo kale carabkaagana cadriga uga caadadhi waa ma aragtay kolka arrin aada fiican weya kolka tadaburkana aayad taxqiiqa iska akri nooc nooc kasta waa inaad u aqrin karahaysid ba kolkaa ku noqon laakiin tii darajada lo isku raacay inay ugu korayso ninku isagoo xadri akrinaya haddana xuruurta waa inuu sidaas sida imaamyada carabku ay u badan yihiin ayuu kolkaa maaragtay ku noqonaya saddexdaa darajo ayuu kolkaa tajwiidku uu leeyahay hadal kasta ayaana saddexdaa darajo yeelanaya taa isagoo kuu sheegimaa sheekhu wuxuu ku yidhi tajwiidka tajwiidintaadu alqur'aan aad tajwiidisaaye xadkun waajib wey waajibkaasoo waajibu waajib ah. in lam tujawid haddii aadan tajwiidinin qur-aanka fa anta adigu mudnibun mudbaab kolkeed mudnib noqonaysaa waa marka adiga oo garanhaya tajwiidka aad ka tagto hadday siduuna kaadhab tahay ka waran hadday siduuna kaadhab tahay dee laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha saas kolkaa ku noqonaya welibana waa la kala qaadahayaa oo tajwiidintu ninka qaari ah ee macalinka ah isaga inuu ka tagaayo waa mamnuuc ninka kolkaa saxaaya macalin bayuuna ahaanine inuu ka tagaayo waa mamnuuc waa ceeb wey amaa ka ay dhibayso waa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasaha hadduu sida u maalan waxaa laga yaabaa shaksigu inuu facda kari waayo oo sumada inuu iska hayo war sumada hayn baa la odhan maxaa la odhan madaa baa la odhan qur-aanka isuma odhan laa lama odhanayo sumadaada kuwad waa ijaasaysantaah khalaas ilahay ama ajriga kaasi ama ayuuna kaasiinayna aduu wadun baa laodhan qur-aankii daalla ma odhanay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusaha fa anta mudnimun marka waa shaksiga karaya ee kas uga taga weyaan ama wakti isaga u haysta aan iska sexayni weyaan amaa juhdigiisii kusaara juhdi isagoo bixiya hadduu kari waayo waa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wusaha lianna nabigaa sala allahu alayh wasalam qolu kusoo baxay qatabta iska hayso aad bui wada waxaa iman doonta beri la toosinhayo alfaadiisa laakintii xuduudiisa laga tagahay wada buu ku yidhi nabigu sal allahu calayh wasalam lianna rabbii rabbigay kalafad insaana wuxuu ku kalifay bihi tajwiidinta oo faqaala wuxuu yidhi rattil qur'aana qur'aan ka tartiib wahuwa tajwiidintuna an tuctiya waa inaad siiso kula xarfin xaraf maa yastaxiqu wuxuu mudanayo bikulli lutfin dhimrin kulligeedna aad ku siiso wahuwa tajwiidintuna yaziidu wuxuu ziyaadinaya alqaari'iina kuwa aqrinaya xusnan wanaag oo walaa yucawidu ugama caado dhigahayo alisaana carabka allaxna laxna ugama caado dhigahayo wamaa lahu ma sugnaanin tajwiidintii dabdun dabdi siwa takraari takraar maaragtay keyrkii bilfami carabka lagu colcoliyo cafkiibuu cabiray maxaase looga jeedaa carabka iyo wastimaacihi dhegaysigiisa min qaari in laga dhegaysto wajawid ilqur'aana qur'aanka waxaad ku tajwiidisaa bitartiili iyo walxadri iyo watadwiiri kolka tartiilku maxaanku ihi mid kastaa u baahan xadri waa inuu maca tartiil yahay tadwiir waa inuu maca tartiil yahay taxqiiq waa inuu maca tartiil yahay maxaa yeeley tartiilku waa maxay tartiilku waxaa weeyaan xuruufta ood makhaaribteeda siiso iyo waqtigii iyo ibtidahood saxdid weeyaan dee kulli way u baahan yihin marka martaba ma aha tartiib yaa khalihii saaxiibkayagu waa inaad maaragta kolkaa tajwiidku maraatibkiisu ay tahay wallahu aclam